وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka uli baabu sujuudi sahm baabkani wuxuu ku saabsan yahay sujuudda salaada la sujuudo markii qofka sahwi ismootiis ama qalad ka dhaco sababaha keena iyo makaankay salaada kaga jirto xukunkeeda iyo insha allahu tacaala waxaa la aqrinaya marka la sujuudo intaba halkan uu kaga hadlayaa mualifku si koob kooban raximahu llahu tacaala wuxuu yihi walahu sujuudu sahwigu wuxuu leeyahay sababaani laba sabab waa marka lasoo duuduubee lasoo gaabiyo waxaa keena in sujuudu sahwi lala yimaada laba mid weeye tarku ma'muurin bihi wax la isfaray inaad ka tagto inaad samaysa lagaa doonayey oo markaa sujuudu sahwi ka tegitaankiisii lagu kabo wartikaabu manhiyin canhu wax lagaa reebay oo iska daa lagu yidhi ood ku dhacday oo isna dhaawicii iyo durdureelkuu keenay sujuudu sahwiga lagu kabay sujuudu sahwigu sidiisaba khalal iyo waxoogay naqsi salaada soo galay biziyaadatin ku soo galay aw binuqsaanin baa sababa kaasaana lagu kabaa sujuudu sahwiga nabiganana calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi saciid alkhudri radi allahu canhu a imaam muslim warinayey markii uu ka hadlay qofku hadduu shakiyo saddex afar iyo saddex mid uu tukaday saddexa ka soo qaadoo afar mid kala ha ku dara buu yihi markaad ku darta inay afartii tahayna waa dhici kartaa inay markii hore afar ahayd oy shan kaa noqotayna way dhici kartaa markaasuu wuxuu yihi fain kaana sallaa khamsan shafacna lah haddii uu salaadu shan tahay sida dhabta ah oo adoo afar ahaa saddexaad mooday dee salaadaha afar bay ahayd oo tiro isdheer ma ahayn ee tiro isdhan bay kaaga dhigaysaa hadday afar un tahay oodan waxba ku darinbana sujuudu sahwi kaanata targiiman lishayطaani shayaankay cara iyo ciriiri gelinaysaayo waxuu dhibsado oo isagana wixii dulduleelkee salaada inuu gaarsiiyey uu rabay kabay bay kuu noqonaysaa taas macnaheedu waxaa weeye ma'muur laga tegay waa naqsi salaada soo galay manhiya nahyi lagu dhacayna ziyaaduu noqon karaa labadaa midun baa sujuudu sahwiga loola yimaadaayo wixii ka dhashay ee salaada dhaawac soo gaarayay baa lagu kabayaa sujuudu sahwi labadaas sababood baa mid walba suwar iyo masaa'il kala duwan yeeshaan fa in taraka qofka hadduu ka taga marka maamuurku labuu u qaybsamayaa imaa shay waajib oo farada inuu yahay wa imaa shay ma'muur oo amarku amru nadbin waistixbaabin uu yahay labadaa mid bay noqotaa labadaana sujuudu sahwigu ma wada galo siwa u wada galaa sina uma wada galo fain taraka ruknan hadduu ka taga tiir tiirashii salaada kamida washtaqala uu ku mashqulo gudagala bimaa bacdahu waxa ka dambeeya sujuud baad rukuuc baad ka tagtay sujuud baad gashay ama sujuuddii baad ka tagtay oo ataxiyaad baad bilaabatay hal sujuudaad ka tagtay ama istaaggii qiyaamkii saad u taagnayd ee faatixo lagaaga rabay baad faatixadiiba ka tagtay oo waad rukuucday in taraka ruknan haddii uu ka tago washtaqala uu ku guda galo ku mashquulo bimaa bacdahu rukniga wixii ka dambeeyey buu usii gudbay oo gudagalay uma dakara waa xasuustay adigoo sujuuddii ku jiraad xasuusatay inaadan rukuucinba ama markaad rukuucday baad xasuusatay inaadan faatixaba akriyin tadaarakahu waa la imanayaa waataa haddana wuxuu la imanayaa bimaa bacdahu wixii ka dambeeyey waxa aad ku jirtay waad joojinoo kii aada soo dhaaftay baa dib ugu noqon haddaad rukuucsanayd waad istaagi kor intaad u toosta baad faatixadii soo akrin markaa kadib baad rukuucdii faatixada ka dambeysay samayn ood la iman adoo sujuudsan haddaad xasuusatay inaadan rukuucinna waad istaagi markaasaad soo rukuuci rukuucdaa kadib baa sujuuddii ka dambeysay markaasaad la iman tii horeed samaysay rukuuc iyo sujuuddoona kuma tirsana waayo rugnigii ka horreeyey baadan la iman ood xasuusatay tadaarakahu waa soo haliishanayaa oo intuu dib ugu laabto baa rugnigu ka tegay buu samaynayaa waa taa wuu la imanayaa haddana bimaa bacdahu wixii ka dambeeyey la imaatinkaagii horena wax ka soo qaad ma laha haddaba ruknigii inaad la timaadaa qasab ah laakiin salaadaadii ziyaadaa ku jirta sababtaa ruknigaad ka tagtay wax kalaad guda gashay isagii dib baad ugu noqotay laakiin wixii aad guda gashay waad soo laba gool celisay rukuucdii aada rukuucday faataxa la-aan dhexdaad kaga noqotay faataxadii baad soo akriday haddana waad rukuucday intii marka hore aada samaysay waa ziyaado salaada ku jirta soo sooma wasajada lisahwi sahwigiiyo halmaankii ku dhacayna waa u sujuudayaa halkaa laba arrimood baa baad ka aragtay waajibaadka haddii laga tago halmaanna looga tago kas haddii looga tago salaaddu way burtaan oo adoog inaada rukuucin haddaad kas u sujuuddo salaadaadi waxba kama jiro allaahuma nin ima imaamkii soo gaaray oo isagoo sujuudsan la sujuuday maahane haddiise halmaan aada ruknigii iyo waajibkii uga tagto horta isagii salaa sujuudu sahwi booskiisii ma buuxin karto waa inaad la timaadaa halmaanka iyo waxoogay isdaba markaa dhacayna salaadii dhaawac bay ku tahay waa inaad sujuudu sahwi ku kabtaa walow taraka haddii uu ka tago bacdan sunankii abcaadu salaati ahaaye aynu soo marnay mid kamiduu ka tegay walow camdan kasba hadduu raba ha uga tagee sajada iyadana waa sujuudayaa sahwigu u sujuudayaa haddaba sujuudu sahwiga ma'muuraadkii lagaa rabay ee ka tagtay imaa waajib iyo rukni inay tahay isagiina aada la imanayso ka tegitaankii hore halmaantayna sujuudu sahwi lagu kabayo wa imaa sunanka qayb ah aynu ku soo maray shaaficiyadu abcaadu salaat inay u yaqaanaan inay tahay oo ka tegitaankoodii iyagana aada u sujuuddo sujuudu sahwi ama kas uga tag ama kama uga tag sababtoo ah sunanka tegitaankoodu kas iyo toona salaada ma buriyo laakiin mar waliba waa dhaawac salaada soo gaarayo waxbaa ka yar maqan wax ka yar maqan iyo dhaawacna kas iyo kama wuxuu ku yimaadaba waa la kabaa ama arkaanta in loo sujuudayo iyo ka tegitaankeeda marka lala yimaado kadib nabigay in badan ka sugan tahay sala allahu alayh ali wasalam nabigu maalinkii xadiidkii dulyadayn uu laba keliya tukaday salaadiina ka baxay banaankana iska fadhiistay haddee wuxuu ka tegay ma'muur rukni uu ka tago laba ragcadood oo dhana marka loo sheegay intuu sujuudu sahwi ku kabay iskama fadhiisan oo horta labadii ragcadood iyo arkaantii buu la yimid hadduu la yimidna maxaa dhiba ma dhihin sujuudu sahwi sahwiguu ku kabay waa suurada koobaad amaa suurada abcaadu salaad iyo sunanka qaarkood in iyadana sujuudu sahwi lagu kabo nabigay ka dhacday bay yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam oo maalin buu ataxiyaadkii hore ka tegey ataxiyaadka horena cinda shaaficiyati waa sunna waana qismiga abcaadu salaad la yidhahdo ka mid yahay ataxiyaadkii markuu ka tegay kuma soo noqon ataxiyaad dheeraadana lama iman sida salaadii qeybtii uu ka tegay ula yimid arkaanta ahayd laakiin sujuudu sahwi buu gadaal kaga kabay haddii abcaadu salaati qeyb kamida ay saa ku sugnaatay fa yuqaasu calayha ma maa siwaaha min abcaadi salaat inta kalena uga qiyaasa dheh taasi waa ma'muurkii labadaas suuro baa lagu soo ururiyey walow taraka hadduu ka taga hayrahumaa waxaan ruknina ahayn sunankii abcaadu salaatina aan ahaynna lam yasjud sujuudu sahwi la iman maayo tasbiixdii rukuucdaad qayb halmaantay ama tii sujuuddaad qayb halmaantay ama markaadad rukuucaysay baad allahu akbartii halmaantayo waad iska rukuucday waxoogay safar baad ku maqnaydo adoo rukuucsan baad aragtay ama markaad soo kacaysay baaban gacmihii kor qaaditaankii halmaantay lam yasjud ma sujuudayo leanna waxay yidhaahdeen waxaan labada ahayn oo loo sujuudaayey nabiga in badan kama sugnaan sala allahu alayh alih wasalam iyagu saa ha yidhaahdaane fuqahada qaar waa loo sujuudi rafcul yadeynka haddaad halmaantana fuqahada muslimiinta waa jiraan faynirta kaba haddii uu ku dhaca qofka manhiyan wax laga reebay oo ha samayn lagu ogaa uu salaadii ku dhex sameeyey labaynu u kala qaadi isagana waxaan haddii kas loo sameeyo iyo kama haddii loo sameeyo ma kala duwan yihiin salaada burintooda waxaynu u qaybinaynaa markaa laba wax allaalay wixii ula kaskiisa uu buriyo laakiin kamaa haddii looga tagiyo sahwi haddii loo sameeyo oo loogu dhaco uusan burinaynin xukun baynu siin wuxuu yihi fain lam yubtil hadduunan burinaynin camduhu ula kaskiisa asalaata salaada lam yasjud sujuudi maayo wuxuu yihi waxyaabaha lagaa reebay laakiin haddaad kas u samaysaa inay salaadu jabin sida hareeraha haddaad fiiriso wey aliltifaatu fi salaati waa la iska reebay laakiin haddana adow salaadii ku jira xagga haddaad yar fiiriso salaadu kas haddaad ufiirisa ma jabto mar sadrigaaga iyo laabtaada qiblada haddaadan ka jeedinin istiqbaalkii qiblada waad haysaa haddaad salaadii lagu yihi sooducu sujuuda fiiri qofka aada fiiriso kitaabka u haysto ama kaas aada fiirisa nooxa hayo salaada kaa jebin maysa kasad aad u samayso laakin waa mani ikhtilaasu yakhtalisu shayaan min salaati lcabdi waynu soo marnay waxa laalay wixii ula kasad aad u samaysa uusan salaad kaa jebinaynin kas iyo kama isatoona sujuudu sahwi ma laha nabiguna intaa iltifaat iyo waxyaaba uu ka hadlayay sujuudu sahwi halla la yimaada ma dhihin fain lam yubtil hadduunan burinin camduhu kaska u samayntiisu asalaata salaada hadduunan jebinaynin lam yasjud sujuudu sahwi la iman maayo oo sujuud sahwi looma baahno ilaa fi suurati waaxida hal suura qaacidadaa kasoo soo hari doonta wayna ino iman doontaa ayib qaybta aan sahwige camdigeedu sujuud salaada jebinaynin sujuudu sahwi uma baahna wain abtala camduhu ulakastiisu haddayse salaada jebinaysana sajada lisahwihi sahwiguusu u sujuudaa waase in lam yabtul yabul yubtil hadduusan burinaynin sahwigu halmaankiisana aydan sidoo kale salaadihii kaskoo waxyaabihii afcaashii manhiyaadkii ulakas haddaad u samayso way salaada jebin lahaa iyagana laba qaybood baynu ka dhigi xaaladda kaska way ka siman yihiin owla kas hadaad u samaysa salaadu way kaa jabi laakiin kama haddaan u sameeyana waa laba qaybood qayb waxaa jira kas iyo kama aba salaada jebiyaan qaybna kamaooda ma jebiyo saas darteed waxaan leenahay qaybta u kastoodu ay jebiso salaada laakiin halmaan haddaad u samayso aan salaada jebin sujuudu sahwi baa khalalka iyo dhaawacooda lagu kabi qaybtay jebisayna dee sujuudu sahwi uma baahnee salaadii soo bilow wey waxaan soo marnay ficilka kasiirka ah iyo wasba ficilka faaxishka ee wasba faaxisha ah iyo alaklu lkasiiru wis halmaamay salaadii si loogu ogaa ninkii raashin buuba u kaalmaday waaba iska cashaynayaaba waa ninkii salaada ku jiray o ninkaasi dee salaadii way burtay waana halmaansanaa salaada hay-adeeda baa ku xasuusinaysa waxaan oo kaleeto wixii yaryar ah yar yar ah. kelmad baa halmaan kaaga dhacday erey baa adoo ismoodsiiyey buu hadal kaaga dhacaysi waaba buu kaasoo fakadayba hadalkii tusaalayaasheedana markaan soo maray wayna soo marnayo hadalka waa kaasoo fakan karaa qosalkuna waa kaa fakan karaa wixii saa kaaga fakaday ee yar waxaynu soo marnay salaada ma jebiyo kas laakiin haddaad u samayso awooddaada adoo kari kara wa anta qaadirun calayhi wuu burayaa kaa sujuudu sahwi baad ku kabi waxaad isaga badnaantiisu ficilka badaniyo nin salaada si loogu ogaa intuu iska baxay banaanka iska tago telefoon kusoo hadlay iska soo noqday iyo ninka salaada yii telefoonka intuu qabtay raycaddii udambeysaan ku jira ay usoo celi ninkaa kamamah waa garanaya salaadii ma ku jira o waxyar baa i dhiman ay usoo celi ninka yihi ninkaa de salaada kas buu u jabiyey ninkii sheekaba iska gala haasaawo iska gala haye nin buu iska rubay telefon baa soo dhacay wuu ishalmaamay telefoonkii buu qabtay wuu ka warguray wuu la garamay wuu la xaajooday hadduu raba uula xisaabtamay kadib buu salaad xasuustay kaana batalat salaatuhu baan soo marnay haddii nin batalat salaatuhu tahay ma sujuudu sahwi la imaadihi mise salaad doola soo bilow takbiirsaadhi ninka salaad cusub baa loo diri haddaba camalkani kas iyo kamaba hadduu salaada jebiyo isagu salaadaa jabtaye wuxuu u baahan yahay salaad cusub hadduu kaskiisu jebiye kama usa uunan jebin kaska waaba jebiyo salaad cusub weeye kama ayaa halmaanna sujuud buu ku kabi wa in abala camduhu haddii uu manhigan aad ku dhacday kaskiisu salaada jebiso ay duuna sahwihi wey sajada lisahwihi halmaan wixii kaga dhaca wuu sujuudi in lam yubطil hadduunan burininba sahwu halmaankiisuna eedan sidoo kale haddii halmaankuna buriyaba sujuud uma baaha taasi wayustathnaa waxaa laga soo reebi mimaa laa yubطilu camduhu kaskiisu waxa aynan burinin waxaad kas usada u samayso salaadii aan kaa jebinaynin looma sujuudaan soo marnay kaliltifaati fi salaati waynu soo marnay suurada waxaad ka soo reebtaa maa idaa qara'a alfaatixata aw itashahuda hadduu faatixada ama ataxiyaadka ku akriya aw bacdahumaa ama qayb labadooda kamida ah, fii gayri mawdicihi booskiisii meel aan ahayn haddii adoo taagan xilligii faatixada ataxiyaat almubaarakaat asalawaatu bartankaadoo marayaad is aragto ama adoo dhameeyey baad is aragto ama marka ataxiyaadka u fadhiisatay alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin adoo faatixa bartan kaga jira as aragto way dhacdaa sooma taa hadday dhacdo kas haddaad u samaysana salaada ma jabiyeen kama iyo waxaad u samaysana laba gooraba sujuudu sahwi baa lagaa rabaa fa inahu yasjudu lisahwihi wuu sujuudi walaa yubtilu camduhu kastiisuna salaada ma buriso qawaacidana aklabiya weeye suwarka naadilkee laga soo reebana sidoodaa loo xifdiyaa laasiyamaa haddaad faqiih tahay qaacida kuliya ama ah jirto qawaaciddu aqlabiya weeye laakiin haddaad naxwi iyo mantiqi iyo tahay aqlabka qawaaciddaadu kuliyaad weeye haddii hal xaala laga soo reebo wax isku dhex yaacayo alfaacilu marfuucun maanta faacil aan marfuuc ahayn haddaan aragno waan sidaan dhexyaacaynaa soo ma laakin hade nuxaadi wax kastaba shuduud baynu ku xukumi ama waxaan dhahaynaa faacilu macnan laa lafdan sida afcaasha bilwajhaynka sida kafaa iyo wakafa allahu iyo wakafaa bihi bihidaa marka faacil laga dhigay iyo asmic bihim waabsid iyo si u taawiilinaynaa gaar haddaan qaadana qaacidat lbasriyiin inagu basriyiin baan de naxwada basriyiin ba qaacidat lkuufiyiin haddaad qaadato laakiin masaaxo waasica ad heliyo hal bayd oo shicir haddaad hesho waa wej fi lugati saxiixuna waa dhihi baab waasica ad geliyo reer kufa waxaa la yihi iyo naxwadaba tawasuca tarkiiskoodaa badnaa reer basrana tashadudkay u badnaayeen ayb wlictidaalu marka laga soo tooso min arukuuci rukuucda oo rukniga ictidaalka ah ee bayna arukuuci wasujuudi ah iyo waljuluusu fadhiga bayna sajdatayni la fadhiisto ruknaani waa laba rugni oo qasiraani gaaban tabtulu salaatu salaadu waa gurtaa biitaalatihimaa haddii la dheereeyo camdan ulakas fain tawalahu sahwan hadduu dheereeyo sajada waa sujuudayaa waa tusaalaha waxyaabaha camdigoodu buriyo laakiin sahwigoodu unan burin sujuudu sahwi baa loo sujuudayaa tusaalaheedii wey qadiyaddu mar waxaan leenahay laba mas'ala inagala xiriirta tusaalaha mar tusaale ahaan ma haysano oo waxaan leenahay waa sidii la yihi washa'nu laa yuctaradu lmihaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu kasoo qaad basaa inay tahay baan ku daynaynaa midna waxoogay waa ku qabsanaynaayo madabka shaaficiyadu mas'aladan waa daciif labada rukni waa qasiir haddii la dheereeyo salaadu way buri qowl daciifo baaila wey bidaliil xadiidkii anas ee saxaaxa ku yiilay inuu leeyahay nabigu alay salaam mararka qaarkood intuu rukuucda ka soo tooso ama sujuudda soo fadhiisto buu dheerayn jiray xataa qulnaa qad nafiya ilaan isdhahnaba inuu salaad ku jiro ama sujuudi ay sugayso waaba halmaamay nabigu sal allahu alayh alih wasalam nacam afdalka iyo sida haalibka ah waa inaanay dheeraanin amaa marmar haddii la dheereeyo nabigaa sameeyey sala allahu alay wasalam in la yihahdo wixii nabigu sameeyey salaada waajibinna oo haddana wax daliil oo caddaynaya oo kala jirini waa qowl daciifa ah weeye masaladaa madhabka ha ku raacin walow nasiya hadduu halmaamo atashahud alawala tashahudka koobaad oo fadakarahu uu xasuusto bacda intisaabihi markuu istaaga kadib dhabarkiisu uu toosno intaas saba waxaa la yidhaahdaa dhabarkiisu waa toosmay si fiican buu istaagay wuu joogsaday wey xaruma alcawdu noqoshadu waa xaraam ilayhi ila tashahud inaad ku noqoto waxaa laga hadlayaa laba qof midkood waa si guud baa looga hadlayaa qof keligii oo munfarid oo tukanaya ama qof imaam oo dad tukinaya fii bacdi suwar waxaa soo raacaya qof ma'muuma oo imaamkiisiina istaagay baa soo raacaysa haddii haddaba ataxiyaadka hore aada halmaanto ood istaagto oo istaaggaagii intisaab dhammaystiran uu noqdo hadba sidai taagdidii kuugu dheeray aad istaagto ama dhabarkaagu ha toosnaado ama si ha u godnaado halkii taagnida rasmigeed aadaad gaadho inaad ku soo noqoto ma banaano sababtoo ah tashahudkanna waa sunna yidhaahdeen qiyaamka aada gudagashayna waa farad farad loogama taga sunno darteed sunno inaad u noqoto faradna ka tagtana ma lama ogolo ma banaana fa in caada hadduu noqdo camdan kas buu u noqday isagoo og istaagay oo garanaya inaan la noqon karin buu haddana iskaga noqday batalat salaadiisu way buri waa afcaasha kaskeeda uu buriyo aw sahwan halmaan buu u noqday aw jaahilan ama maba garanaynin noqodka inuu xaraam yahay sajada wuu sujuudayaa waa tusaale kale oo afcaasha kasadii loo sameeyana salaada burisa haddii sahwan loo sameeyana sujuudu sahwiga lagu kabo tanaa kamida wayalzamuhu lqiyaamu inuu istaagaa laazim ku ah idaa dakarahu hadduu xasuusto halmaan ugeeyey halmaan baad u noqotay kadib waad xasuusatay markaad soo noqonaysay waa taagnayd waa fadhiya asxaabka ka wada dhihi mayside istaaggii baa dib ugu noqon wain caada hadduu soo noqdo waad istaagtay atixiyaad baa ka tagtay laakiin wuxuu soo noqday qablahu qabla alintisaabi intuusan si fiican u istaagin buu soo noqday lam yasjud sujuudu sahwi la iman maayo loogama baahna in lam yakun hadduunan ahayn weeye aqraba mid u dhow ila alqiyaami istaaga haddaadan xagga istaagga u dhawaanin markaad soo noqonaysay sujuudu sahwi lagaama rabo wailaa fayasjudu haddaad xagga istaagga u baratay xukumkii istaagga nin ka soo noqday baa lagu siino sujuudu sahwi baad la iman salada adiladeeda waan jiblayn doonaa walow nahaba hadduu istaago caamidan isagoo kas buu istaagay ataxiyaadkaba kas baa lama tagtay uma caada wuxuu soo noqday bacdamaa saara markuu noqday ila alqiyaami istaagga aqraba mid u dhow batalat salaadiisu way buri wailaa falaa hadduusan istaaggu u dhowaanin salaadu buri mayso masaladan fadhiga laga istaagay atixiyaad laga tegay marba suura yeelataa suuro waxaa laga hadlaa makas baad u istaagtay mise halmaan baad u istaagtay horta si sidaada maxaad uga tagtay labaynuu qaybin marka nin halmaan uu istaago atixiyaadkii halmaamay iyo nin kuba talagalay kasin uga tago ninkii ku talagalay kasin uga tago horta hadduu istaagay ma soo noqon karo oo ka kaleu la wadaagaa hadduu istaagni u dhawaadayna ma soo noqon karo waayo kasbaad halkaa u gaartay haddii lagu miisaamo dhinac u dhawaatana dhinaca un baa lagu raacin waxaana yar xoogeyn kaskaagi haddii laakiin bartamaha aada joogtiyo wax ka hooseeya waad noqon kartaa qofkii halmaan u istaagay hadduu dhexda ka soo noqdo meeshuu dooniba ha u dhawaadee way u banaan tahay laakiin hore kor hadduu u dhawaa sujuudu sahwi baa ka dhalan haddaad wada istaagta soo noqon lama ogola intaasoo dhan mujmalkeedu waa xadiidkii mugiirata bni shucba ee abu daawud iyo sunanku ay wariyeen waana xadiid saxiixa nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi idaa qaama axadukum min arakcatayni laba ragcadood markaa tukada qofkiin hadduu istaaga meeshuu atixiyaasan lahaa falam yastatima qaa'iman istaagiisuna uusan taam noqon oo dhammaystirmin falyajlisan fadhiiso dhinacu dooniba ha u dhawaadee lama kala qaadin kas iyo kamaano lama kala qaadin xadiidka xadiidka daahirkiisu tarku في qضايا الأحواaل مaعa قyاaم الاحtimaaل يuنزل مaنزلة العموم في المqاaل nabigu suwar ma kala qaadin makas baad u istaagtay mise umaad istaagin ma fadhigaad u dhowdahay mise taagni baad u dhowdahay mise waad u dhaxaysaa ma kala qaadin wuxuu yihi falam yastatima qاaئma istaagiisu hadduunan dhammaystirmin falyجlis ha waida statama qaaiman taagnidiisu hadday dhamaystirantana falaa yajlis yaanu fadhiisanoo yaanu soo noqon wayasjudu sajdatay sahwi laba sidoo sahwin ha ku kaba qaran kaga siiya daabidka xadiidkaa ugu sariixsan shabaha iyo masalada inaad ku wareertana haddii inta daahirka xadiidka a la qaato baa ka sahlan ama ka suka ama ka maha aado meeshaa dooni joog taagnida ma dhamaystirmay taagnidaadii mise ma dhamaystirmin wey intaa keliya wy hadday dhamaystirantood wada istaagtayna ma soo noqon kartid kasoo ma soo noqon kartid haddii aanan dhamaystirminna meeshaad rabtay u dhowow oo saniya jins ha soo noqdo waa soo noqon karaa maadaama lafdigu istatama lam yastatima labadaa erey la isticmaalay taa iska qabso taasaa fahamkana u sahlan camalkana u fudud daahirka xadiidkana u dhow wlqunuutu qunuudkii katashahudi ataxiyaadku lamid yahay ay qiyaasan kilaahumaa abcaadu salaati weeye midkood waa laga midkii laga tagaba sujuudu sahwi baa lagu kabaa haddii ruknigii ka dambeeyey la gudo galana looma soo noqdo ayib waa lamid baad tidhaahdeen kan fadhi buu ahaa taagni baan aaday quruudkuna taagni buu ahaayo sujuud dhul hoos hoobashaan soo aaday kan markii la istaagaa la yidhi ha soo noqone sujuudda halkeenaan ka soo noqon karin wa wadcu ljabhati wejiga iyo foolka inaad saarta bilardi dhulkana kalintisaabi taagnida dhamaystiranta bay lamid tahay haddaad wejiga dhulka saarto dib uma noqon kartid inta ka horeysase nimaan taagni dhamaystirmin xukunkii baa lamid tahay taagnidii dhamaystirnayd wejigoo dhulka la dhigo baa booskeedii gala inta ka horeysa waa la noqon karaa sida kii kaleba taagnidii inta ka horeysa loo noqon karay saasay isaga mid yihiin bukuyi isagu waa kuu dhamaystiray waana kuu sheego lafdulkaafi tashbiih markuu isticmaalay katashahudi masaladu masalatu lqiyaas inay tahay buu kuu sheegay walow nahabad imaamu masaladan waxaan usoo gudinay kii hore munfarid nin keligii tukanaya iska dhe nin imaam iyo ma'muum aynu soo gallay marka walaw nahada alimaamu imaamka hadduu istaago atixiyaadkii meeshuu u fadhiisan lahaa buu istaagay lam yajuz ma banaana lilma'muumi ma'muumkii alqucuudu fadhi lahu litashahud inuu fadhiisto ma banaana waa inaad raacdaa ilaa an yawiya inuu niyoodo oo goosto mufaaraqatahu salaada inuu ka goosto faaruqada inaad ku talagasho maahane imaam buu ii yahay intaan ataxiyaadsadaan ka daba iman oon gaari waan boobsiin ataxiyaadka lama ogola laba mid soo gal imaamkii farad buu galay adna sunnaad ku hartay inaadan intaadan harin niyooto inaad salaada ka goosanayso haddaad ka goosanayso way kuu furan tahay ama haka goosashada ku dambaad ama ha dembaabin laakiin sixada salaadu waa baab gaar dembiguna saxatu wacasaa waa noqon kartaa waana asaxaysa adna waa dembaabaysaa waa dhici kartaa waana soo marnay iyo imaamkii farad buu aaday mutaabacaduna waa farad waajiba inaad raacda imaamka ataxiyaadkuna waa sunno sunaan samayn farad loogama tegi karo lam yajuz lilma'muumi alqucuudu lahu ilaa an yanwiya mufaaraqatahu wey intaa adu horta kama hari kartid ko isagu ma soo noqon karaa falaw intasaba hadduu istaaga alimaamu imaamkii maca alimaami buu la istaagay imaamkii baad raacdeen marka istaagiinni waa dhammaystirateen facaada alimaamu imaamkiibaa soo noqday ilayhi tashahudkiibuu kusoo laabtay xarumat muwaafaqathu inaad la soo noqotood waafaqda xaaraan wey alqaacidatu muطaridatun sababtoo ah sunnu u noqday faradna uu ka soo tegay sunno in loo noqdo farad loogama tegi karo isaguna waa qaldan yahay qalad ah sunnaa loo noqday faradna waa laga tegina laguma raacayo tii hore waxaa nidhi sunno uma hari kartidoo farad kama hari kartid tanna waxaan dhahaynaa sunno uma noqon kartidoo farad kama tegi kartid imaamka noqoshadiisana isagaa faral ka tegay isaga laftiisana u banaanayn khaladkana laysuma raacadi qalad aan banaanayn ood garanaydood og tahay imaamkaa sameeyey aad ku raacda lama ogola bal yufaariquhu laba khiyaar baa kuu furan inaad ka goosato oo tilaada war ninkan gadaal u fadhiista xigama geline alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin iska noqoto rukuucdaa sujuuddaa salaada inta dambe keligaa iska tukato way kuu banaantay aw yantadirahu qaa'iman ama taagmideed uu ku sugaa u banaan halkaa un soo soo mari maayo mami nuuxlan kuu fadhiya inaad tiraahdo oo taagmida ku sugtaa waa la ogolyahay soo atexiyaaso ana halkaa baan kuu fadhiyaa inaad saad tihaahdana waa la ogolya oo nin soo soo atexiyaasanaya diintan meel lama lagaga hayaa taagmidan kugu sii sugi ha daliil baa loo haya wama daliilu salaat lkhawfi wey nabigu labada jamaaca markuu tukiyey qoladii hore markuu ragcad laba ragcad tukiyey tii labaad loo istaagay taagniduu nabigu ku harayana way dhamaystirteen way iska tageen qoladii kalaa timid ragcaddooday soo tukadeen taagnidii bay ugu yimaadeen waxaan leeyahay ragcad ma soo tukanin ee taagni kugu yimaadeen uu la sujuud rukuucay uu la sujuuday ataxiyaadka ku sugay fadhiguu ku sugay way soo dhamaystirteen intay istaageen haddana fadhiguu kusii sugay baabu salaat alkhawf ugu tegi doonaa insha allahu tacaala haddaba fadhigaan kugu sii sugi waad soo mari doontaa ama taagnidan kugu sugi waad soo mari doontaa asal baa loo hayaa laakiin waan kaa hadhiyo waan kaa daba iman doonaa anaa kaa daba iman doonaa asal looma hayo halkaa iyadana geli marka fain waafaqahu hadduu waafaqoo la noqdo camdan ulakas adoo og in la noqdo inayna banaanayn oo xasuusan baad kas ula noqotay baalat salaadadi waa buraysa walaw qacada imaam masalada suuraana waa dhamaatay walaw qacada alimaamu imaamkii hadduu fadhiisto ataxiyaadkii koobaad imaamkii waa u fadhiistay wa qaama alma'muumu ma'muumkiina waa istaagay sahwan halmaan waad istaagtay adoo taagan keligaa oo m imaamkii iyo dadkiina fadhiyaan oo ataxiyaadsanayaan baad is aragtay waxyaabaha suwarkaa way dhacaan waad yar sahwidayo loo fadhiisan lahaaba but baa tiri waa istaagtay imaamkiina waa ataxiyaadsanayaan haddama waxaad dhihi sunna u noqoshada ataxiyaadku waa sunna anigana farad baan ku jiraa noqon maayo miyaad dhihi maya lazimahu اcawdu inuu noqdaa waajib ku ah limuwaafaqati imaamihi imaamkiisa si u waafaqo sababta mutaabacada imaamka inaad la fadhiisato baa aslan waajib kugu ahayd oo tii hore ha noqonin soota tiraahdeen ma aha fiihi farqu way kala duwan yihiin maxaa yeelay tii hore markaad istaagaysay bimutaabacati imaam baad ku istaagtay isagaa qalada laakiin tan markaad istaagaysay limukhaalafati imaam ay u istaagto waad qaldanayd tii hore waa saxnay istaagaaga noqoshadana qaldan tanna istaagaagaa qaldan inaa imaamka mutaabaca la fadhiday ahayd waxaad u noqonaysana sunno juluusa taxiyaada ma aha waa farad mutaabacat limaama wey waad qalad kusoo dhaaftay marka haddaad tidahda anu waan istaagay iska soo atixiyasada halkaa baadiisii fadhiyi taagnidaadi kusii sugayaa waa khata وفي المdhب تbطل صلاaتka hadaad taagn ku adkaysato لأn فرض aad خطأ uga tagtay sهوa uga tagtay inaad ku noqotay ahayd walow شhaka hadduu shakiyo hal sha miyuu sahwiyey mise ma sahwiyen aw hal زaada ruknan oo rukn dheeraada miyaad ku dartay mise kumaadan darin aw hal اrtakaba manhiyan wax manhiya dembiga miyaad ku dhacday mise kumaadan dhicin lam yasjud لأن الأصل cadaمhu amaad wax dheeraada ku dar amaad sahwi kugu dhacay amaad wax qalaba samaysay asalku inaadan samaynin wey alasl cadam inaadan samayn baa asala ilaa yaqiinaad gaartay inaad samaysay waxyaabahaas sujuudu sahwi lagaa dooni maayo aw hal taraka bacda mucayana waxaad ka shakiday sunan sunankii abcaadu salaadka ahaa qaar kamida qunuudkii miyaad ka tagtay ataxiyaadkii miyaad ka tagtay fi lmadhabi baan ka hadlaynay baad shakiday aw hal sajada lisahwi sahwi miyaad sujuuday sahwiga waad ogeyd sujuudu sahwigi miyaad la timid mise lamaadan iman aw hal sallaa alaaan aw arbacan warma saddex baad tukatay mise afar danaa wuxuu ku sarayn calىa anahu lam yafcalhu waxaa inaadan samayn baad ka soo qaadi alaslu cadamtii wey haddaad shakido inaad samaysay inaad samaynin falaslu anahu lan yafcala wey inaadan samayn ba asala macnaheedu atixiyaadkii hore aad ka shakiday salaada akhirkeedii baad joogtaa war atixiyaadki hore miyaa atixiyaadsataa shakiday madan atixiyaadsan ee wixii adoon atixiyaadsan aada samayn lahayd muxuu ahaa sujuudu sahwihe la sahwi baad gashay ataxiyaadkii asalaamu calaykumta markaad joogto baad shakiday oo tiri warata sujuudu sahwigii miyaad la asalaamu calaykum markaad leedahay baa tira sujuud sahwi miyaad timaysa lamaadan iman lamaadan iman weli haddaba weli la iman maxaa lagaa dooni lahaa sujuud sahwiga hadda la iman saddex mise afar baad shakiday saddex waad hurtaa ragcaddii afraad baad ka shakisan tahay inaadan samaynin oodan tukan ragcadaas waa ka soo marka maxaa lagaa doonaya khata horta ragcaddii afraad baa la iman kadibna sujuudu sahwi aad ku dari iyada waa rukni mugdi ruknigi waa inaad la timaadaa kadib sujuudu sahwigi baad ku dari wayasjudu banaa calaa anahu lam yafcalhu isagoon samaynin waxay keenaysay buu samayn sahwiguu la iman hade sahwi laftoodan sahwiye iyagii laftoodii haddaan sahwiyey sahwi sahwi kale ma ka dabageyna way noo iman doontaa minhaaj lama hor wado isagaa ku keeni doona haddaaba sujuudu sahwigii laftiisii halmaanto iyagii laftoodii ma ka dabageyni waan ka hadli doonaa waa iman doontaa insha allahu tacaala laakin in zaala shakuhu shakigiisi hadduu zuuro qabla salaam intuunan salaada ka bixin ysjudu aydan waa sujuudaya iyadana limaa sallaahu wuxuu tukaday dartii mutaradidan isagoo shakisan oo wax tumila ay suuragal tahay annahu zaa'idun inuu yahay ixtimaalu ziyaadati waa loo sujuudaa bay salaadii haddaad ka baqday kala garan weyday saddex iyo afar waa midkee saddex ka soo qaad baan ku niri afar baad ku afraad ku dar ma hurtid laakiin afar inay tahayna waa dhici kartaa mid shanaad inay jirtana waa dhici kartaa sooma sahwi baad u sujuudday maxaa sababa lixtimaali ziyaadati inay ziyaada shirkaa dhici karto tanna haddayba ziyaado dhici karto ciladii waa la helo wasijaba leema wain wajaba ficluhu calaa kuli xaalin hadday mar kastaba wixii inaad samaysa waajib kugu noqon lahayd shakigiina kaa baxana lam yasuud ma sujuuday arkaan baad shakiday salaadii waxaad ka shakiday warma saddex baad tukatay mise afar waayo gedgediday madaxii waad xasuusatay waxaad tukatay shakigii baa kaa baxay markaasoo kale sujuudu sahwi lagaama rabo sababtoo ah mar walba waad la iman lahayd haddaad shakigaa kusii jirtana waad la iman lahayd haddaad shakiga ka baxday ood hubsatay saddex inaad tukatayna waad la iman lahayd taasoo kale sujuudu sahwi ma laha laakiin wixii taradud dhici karo inaad la iman lahayd ziyaado unbaa lagaa rabaa miaalu daalika tusaalaheed waa ka bilmithaali yatadixu lmaqaalu shaka fi taaliati ragcadii saddexaad buu shaki galay an hiya saddexaad baa am raabicatu misaati afraad fatadakara fiiha rakcaddii dhexdeedu ku xasuustay lam yasir sujuudi maayo aw bacda qiyaamiha markuu istaagay liraabicati tii afraad kadib u istaagay xasuustay sajada uu sujuudayaa haddaa ragcaddii saddexaad oo ku jira wax kala xasuusato waxba laguma laha laakiin tii afraad baad u istaagtay kadib baad xasuusatay waxaad dooni xasuuso haddaad xasuusato tani tii afraadba inay tahay markaad u istaagaysay istaagaagaasi ziyaado inuu yahay baad dhici kartay soo kaasaad u sujuudi waxaad xasuusatayba tii afraad inayna ahayn tii shanaad tahay waad noqon waadna atixiyaadsan laakiin intan aad istaagtay ziyaada ahayd soo waa sujuud sahw baa la iyadana ayb wa sujuud sahw sujuud sahwi wain tacadadat asbaabuhu asbaabtii keenaysa oo sahwigii haba farabadatee sajdataane laba xaba keliya wa haddaad salaada qunuud ka tagto ood atexiyada hore ka tagto ood rukuuc intaad halmaantay aada ku noqoto saddex soo maaha ma lix sujuudu sahwiba la imanay maya sajdataani laba sujuudu sahwi keliya baa haddii aada shan lix toddoba meelood hadday dhacdo iyada lafteeda hadday gasho labadaa xabee sujuudu sahwigaa baa ku filan waxaana u daliila xadiid laba xadiid oo iskabaya laakiin mid walba gaar u asaxay mid waa xadiidu thawbaan radia allahu canhu wa imaam abu daawuud iyo keyrkii baana wariyey xadiidkaa wuxuu leeyahay likulli sahwin sajdataani bacda maa yusalim sahwi kasta laba sujuudoodun buu leeyahay waxaa laga yaabaa inaad tidhahda xadiidkan wuxuu tilmaami karaa laga fahmi karaa sahwi kasta laba sujuudood gaar uu leeyahay waxaan leenahay saa looma jeedo waxaana caddaynaya xadiidka caaisha isagana abu yacla iyo wariyeen sheekh naasir waa xasan uu leeyahay wuxuu leeyahay sajdat sahwi tujziu fi salaati bikuli ziyaadati wa nuqsaani laba sujuudood oo sahwi oo salaada lagu sujuuday baa wax kastoo ziyaado ahaa iyo wax kastoo nuqsaan ahay oo salaada galay labadaasa ka anfici kaasaa fasiray xadiidka likuli sahwin sajdataani sahwi kasta samee laba sujuudood baa lagaa rabaa wy taa way macnihii xadiidku taa halkaasay ku fadhida iyadana walow sajada lmasbuuq halbasa mas'ala inagu hadhay sujuudi sahwiga ah imaam iyo ma'muum isku xiran uu midkood sahwiyey mid kale usan adu ma'muum baa tay imaamkaa sahwi galay adiga kuma gelin ama ma'muumkaa sahwi galay imaamkasa ma gelin waa laba xaala sow maa ma'muumkaynu kusoo noqon mar kale ma'muumka sahwiga ka dhacay baynu saddex u qaydin saddexdaana waa ma'muumiinta qaarkood waayo ma'muumkii imaamka salaada la bilaabay lana dhameeyey isagu mushkilad ma laha laakiin ma'muum gadaal ka soo gaaray baa jira ma'muum baad ahayd laba ragcadood baad la tukantay salaadii baa laga baxay labadaadi kalaad dhamaystiraysay markaad labadaadi kale dhamaystiraysay baa sahwi kugu dhacay ama maamuum imaamka ka horeeyey salaad baad gashay adoo salaadii isku jira jamaacadii baa ku dhaaftay halkaasaad istaagtay allahu akbar baa tiri koox kalaa agtaada timid oo jamaaca isku xidatay allahu akbar tiri waxaa kuu banaan salaadii baad ahayde kuwa inaad niyooti inaad ku darsato saftintaa kusoo durugto maamuum aad noqotaa banaan maamuum dib ka noqotaa banaan laakiin waxaa dhici karta laba ragcdood horaa u tukatay adoo laba tukaday baad ku darsatay sahwi baana kugu dhacay ogow labada markaad samaysay hore adoo sahwi qaba dayn ah baad imaamka ku xidhatay maxaa la sameeya suwarkaasoo dhan baa mas'aladan soo socota masaajidkan soo socda lagu qaadaa dhigaya waa wada dhici kara marka midba meel baa lagu saaraya walaw sajada almasbuuqu ninkii salaada qayb lagala horeeyay hadduu la sujuudo maca imaamihi imaamkii baa la sujuuday sahwi baa dhacay salaadii adugu ama xilligii sahwi u dhacaya joog ama ha joogi imaamkii iyo jamaacadii sahwi baa ku tacalluqay sujuudu sahwi bay la yimaadeen adna salaada qayb baa ku dhaaftay horta inaad la sujuudda waa waajib oo mutaabaca lagaa rabaa ayib walow sajada almasbuuqu maca imaami hadduu sujuudo acaadahu sujuudu sahwiga waa soo celinayaa fii akiri salaatihi salaada akirkeeda lianna sujuudu sahwi maxalkeedu muxuu ahaa salaada akirkeedu aha sahwigii imaamkiiyo jamaa imaamkana waa kugu tacalluqay mar hadduu kugu tacalluqay sahwigii imaamka sujuudu sahwigii waa lagaa rabaa taad imaamka la sujuuday isagay u anfacdaye adiga mutaabacaad u sujuuday maxalkeedii ma aha maxalkeedi iyo mawdiceedii aakirka wey waad soo celin waa o wain sahaa hadduu ma'muumku sahwiye khalfa alimaami isagoo imaam daba taagan sahwigu wuxuu kaa dhacay xaalad aan imaam ku xirnayd lam yasjud isagoo sujuud lagama rabo waayo imaamkaa qaadayoo inta aad ku xirnayd sahwiga kaa dhacay fa calayhi wey alimaamu daaminu walmuadinu mu'taman wey imaamkaa damiinka ah salaadaada wixii kaa dhaca sahwigiisu waa kufuuri kaagana isaga dushiisa wey isagu laakin ma'muur maaha sahwiga lagu sujuudo taana waa suuro labaad fa in sahaa hadduu sahwiyo maamuumkii baa sahwiyey qabla aliqtidaa'i bihi intaadan imaamkan ku xidhan baad soo sahwiday waa salaadaadii baa imaam dhexda kaga xidhatay qayb baad soo tukatay adoo sahwi dayna qaba baad imaam dhexda kaga darsatay ko aw bacda salaami limaami ama imaamkii salaada markuu ka baxay kadib baad qaybaad dhamaystiraysay gadaal baad kaga xirataye baa sahwi kaa dhacay sajada labadaba isagaa sujuudaya imaam shaqaf male de kii horena mabaadan ku xirnayn muxuu kaa qaadaa khalfa alimaami maadan ahayn kan dambana khalfa alimaami maadan ahayn alimaamu daaminun baa la yihi sahwi markaad gelaysa isagaa imaamku aha midna way ka horeysay imaamnimadiisa midna way ka dambeysay adaa sujuud isaweeda lagaa rabaa wey marka waayo daaminnimadii baan ku dabaqmaynin fain sahaa ma'muumkii hadduu qofkii saawiyo qabla aliqtidaa'i intaasan ku dayanin bihi bilimaami ku dayan buu saawiyey aw bacda salaami alimaami ama imaamku salaada markuu ka baxay kadib eedu waad dhamaystiranaysay baad sahwiday sajada isaga maamumkaasuu sahwi la imanaya halkaa haddaba wax yar hadduu shaki idinka geli lahaa aan idinka fakiyo mas'aladan ah anoo salaad ku jiray oo keligay tukanayay ma'muum ma isu bedeli karaa ha saddex baa saddexdaba suuragala adoo imaam ahaa ma'muum waad noqon kartaa adoo ma'muum ahaana imaam waad noqon kartaa adoo ma'muum ahaana munfarid keligiia waad noqon kartaa adow munfarid ahaana ma'muum waad noqon kartaa suwarka dhammaan waa banaan yihiin qaybna nasan bay u asexeen qaybna qiyaasan dhe marka imaam ma'muum isu bedelay waa qisadii nabiga iyo abubakr radi allahu canhu ardaah nabigu markuu gadaal ka yimid alayhi salaatu wasalaam abubakar gadaal buu u baxay nabiguna waa hormaray abubakar intuu salaadii ka salaam alaykum sala alaykum ya allahu korjima ma soo dhihin imaam mamuum isu bedelay somarg mamuum imaam isu bedelayna imaamkii hadduu xadas ku dhaco waysadu ka jabta muxuu samayn qof buu jiidiyo hormarin sooma qofkaa hadda soo imaam maaha wax yar ka hor muxuu ahaa mamuum baa masaladana laa khilaafa fiiha cumar radi allahu canhu markii tooreyda lagu dhuftay cabdiraxmaan ibnu cawf buu soo jiiday oo dadka salaadii u dhamaystiray halkay joogtay buuna ka wadi taasna waa caddahay sooma haddaba laba isocadkaan haynaa imaam ma'muum noqday iyo ma'muum imaam noqday munfarid imaam noqdayna way asaxday nin keligii tukanayay oo imaam isu bedelay waxaana u daliilaya qisadii taraawiixda ee nabiga sal alay slam isagoo keligii iska tukanayay saxaabadu arkeen markaasay ku xirteen isna salaadii waa sii waday walaag keligii baan xirto iga hara ma dhihin iguma xidhan kartaan ma dhihin niyatulimaam hadduu niyoodana fadligeedii waa helaya imaam munfarid imaam isu bedelay soomana arag hadda isagana intaaba hadday asaxday munfarid ma'muum isu bedelaana qiyaasan ku raaci marka ka socdo walow sahal imaamu hadduu sahwiyo imaamkii baa sahwiyey ma'muumka maaha intii horeed marayna hadda ma'muumkii sahwiyey bay walaw sahal imaamu baa sahwiyey qabla aliqtidaai bihi intaan ku dayanin intaadan kuba xihan salaada buu sahwiyey wajaba waxaa waajibaya mutaabacatuhu inuu raaco fi sujuudi horta sahwi waa ku raaci waa ko fain lam yutaabic hadduunan raacin oo tiraada sahwiga sujuuddiisa maxaa iga galay batalat salaatuhu way buri waayo farad waajibaad ka suga tagtay fain taraka imaamu imaamka hadduu iska badaayay sujuud sahwiga laftiisa aba sunnaa wuu iska daayay bayda lafteeda imaamku hortaa buu sahwiyey gadaal baad kaga soo xiratay laakin waad arkaysay waad ogta soo ma dhici karta masaajkaan soo galay ragcaddii labaad baa la sujuudsanaa intaan kabaha dhiganayo waa arkaye imaamku waa taxiyaadsan aan lahaabaa hore isaga kacay waa arkaa inuu sahwiyey soo ma isagoo taagan baan ku xirtay sahwigii imaamku hortaa ama inta la joogtay ha noqdee laazimun calayka bixukmi lmutaabacati watabaciyati waayo adigu weligeedba gaariga madaxa iyo rimoorka kee la jiidaa keeka kale ku qasban isagu khaaaga kuma qasban idinkoon isku xidhnayn laakiin adigu kiisa waad ku qasban tahay mar haddaad gadaal kaga xiratay isagaad ku xukumantay ku gawracanta sahwigiisii waa ku raacayaa marka adigana sahwigu kuu noqonayaa isagu hadduu isaga tago sujuudu sahwigi adigu waa samayn kartaa oo wuxuu ku yihi sajada alma'muumu maamuumku waa sujuudaya nadban laa wujuban fi sahwi dhan baa sunaa ayb walow nasiya almasbuuqu salaada qofkii laga hormaray hadduu ishalmaamo laba ragcadood baad la tukatay imaamkii labana way ku dhaafeen waa la atixiyaadsaday ataxiyaadki assalaamu alaykum ti la intaa ishalmaantay adigana waxaa tii assalaamu alaykum salaadii baa kaa baxday walow nasiya lmasbuuqu hadduu ishalmaamo qofkii salaada lagala horeeyey oo fasallama uu ka baxa salaadii maca alimaam imaamkuu kala baxay uma dakara kadib waa xasuustay tadaaraka waa hale haleeshanaya uu istaagaya horuu ka istaagaya wasajada lisahwi buuna usujuudaya waa tii nabigu xadiidkii bidyadeyn sameeyey sala allahu alay slam sahwan buu u salaama naqsaday kadibna intii kaban buu dhamaystiray wasujuudu sahwi sunnatun weeye waayo waajib booskii ma gasho sunno iyo kabitaan yar yara oo salaadu biduunihi ay asaxaysay kabtaa wax salaadu biduunihi ay asaxaysana waajib maba noqdaba cinda shaaficiyati ومaحalhu maxalkiisuna qabla asalaami weeye intaadan salaada ka bixin waayo salaad baa la kabayaa haddii lagaba baxay maxaa la kabi dhamaatayba baabkeedi lixini halkaasay yihaahdeen waa tacliilka shaaficiyada qisadii bilyadayna qabla an yusallima iyo axaadiis badan oo kusoo aroortay ayay deliishadeen laakiin axaadiis badanoo waxaa soo aroortay iyadana leh bacda maa yusallimu iyo bacda asalaami halkaasay culimmada isku qabteen marka shaafici horta labadaba ninkii mid walba tuur sameeya daahirka nusuusta marka la yidhaahdo laa ba'sa bihi dhib ma mid walba nusuus buu waafaqay waana suwar iyo xaalaad kala duwan oo banaan culimmaduna saddex madhab bay uqaybsameen qolo bacda salaam ku dhegtay iyo qolo qabla salaam sida shaaficiyada ku dhegtay iyo qolo labadaba ogolaatay laakiin tafdiilka isku khilaaftay qolo suwar u yeeshay oo ziyaadiya nuqsaan baa la kala qaadi karin kulluhaa duruubu min alijtihaadi wey laakiin qoladan wejkoodu inayna asaxday hade salaadii la dhamaystiraya intaynan dhammaanina ku habboontahay in la israaciyo oo hadday dhammaata baabkeediiba la xiray oo maxaaba la dhamaystira laba duubioo la laabiyey halkaas iyagu leeyihiin kuwa kalena laba duubioo la laabiyey dood ka qabaano adu sujuud gadaasheed fadhiga lagu sujuudaa diidantahay inay kabteen sunadii keligeed wakti kale la tukaday baaba kabayse tan inay kabto maxaa diidaya dood iyo garanku iyagana qoladaa halkaasuu la maray sawaaun sahaa ha sahwiye biziyaadatin aw naqsin waa qabla salaam maxalkeedu sahwi ziya sahwigaagu ama wax ku dar salaada ama wax ka dhin fain sallama qablahu camdan fain sallama hadduu salaada ka baxo qablahu qabla sujuudi sahwi buu ka baxay camdan isagoo xasuusan muطlaqan iyadoon la kala qaadin ama wakti dheer ha ka soo wareegto ha sii fadhiya ama wakti gaabane aw sahwan ama halmaan buu u salaama naqsaday wa taala alfaslu kala saarkiina wakti dheer baa ka soo wareegay cabaar baa kasoo wareegtay faata waktigii waa tegay sujuudu sahwi haddaad kas uga salaama naqsato adoo xasuusan sujuudu sahwi waktigeedii waa kaa tago lama hadday halmaan ahayd oo wakti dheer kasoo wareegayna way kaa tagtay taa lama iman wa in qasura hadduu gaaban yahay waktigu sahwina ay ahayd wa araada sujuuda sujuudina uu doono sahwigi inuu la yimaado sajada waa sujuudayaa wa kaana caa'idan nin ku noqday buu noqonayaa ila salaati salaadi fa yuciidu salaama assalaamu calaykum ti buu mar labaad soo celinayaa intaa abwaabu sujuudi sahwi buu kaga baxay mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ugudbay baabu sujuudi fi faslun fi sujuudi tilaawati washukri iyagu way gaabgaaban waa gaaban yihiino insha allahu waa dher saabkana waa dheer yahay halkaasaan isaga daynaynaa xaggan camar baa ka soo baxaya laleeyahay joojiyada subxaanaka allah ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk